بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره walamaa yaisa almushrikuun hijradii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh baynu kusoo jirray socdaalkii dheeraa ee nabigu kaga baxay maka ila almadiina walamaa yaisa markay ka quusteen almushrikuuna gaaladii min aldafar inay ku guulaystaan bihimaa birasuuli wa abibakar jacaluu waxay yeeleen liman jaaa bihimaa ninkii keena ayagoo nool ama meyd ah diyata kulli waaxidin minhuma mid kasta magtiisi abuu bakar oo boqol ah nebi maxamed oo boqola ah, laba boqoloo halaad bay ballan qaadeen l ninkii noo keena muxamed iyo saaxiibkii oo nool la soo qafaalay oo la soo qabtay ama iyagoo dhintayba nin walba boqol halaad buu ka bixinaynaa bacdu riwaayaat ba waxay sheegaan eh, in nebi maxamedna ay lixdan halaad ka dhigeen abubakarna afartan ka dhigeen laakiin sida saxda ah waa mi-ataan wey fajada annaasu dadkiibaa waxay ku dadaaleen gaaladii baa laga hadlaayahay fi alabi raadintii baadhitaankii in nabiga la goobo wallaahu haalibun calaa amri allana isagaa ku adag hawshiisa iyo hawshuu maamulayo allah iskale aadamuhu dadaalkoodu waxba tari mahayo wey meesha alla wax ka wada khayr ah falamaa maruu markay soo mareen nabi maxamed iyo abubakar iyo labadii nin ee la socotay caamir bnu fahira iyo cabdullahi bn raqiiq alleyfi bixayin qoys bixayi bani mudlij qoyskii reer bani mudlij markay soo mareen muscidiina ayagoo ka soo dhaadhacay ama ka soo fulay min qudaydin qudayd meesha loo yaqaano waa mowdic beyna makkata wاlmadiina hadda dhanka madiino ayuu dhanka makuu u dhow yahay madiine laba boqol iyo lixdan lixdaniyo shan kilomitr buu u jiraa waa ka fog yahay qodaydna waa faacil bimacnaa mafcuula maqduud wey boqor carbeed oo soo duulo yaman ka yimid oo reer madiina ay dagaalameen ayaa habeen meeshaa degay markaasu dabeela ku kaceen dabeylihii baa guryihii iyo teendhooyinka ka jexjeexay marka qudayd saasaa loogu bixiy falamaa maruu markay soo mareen bixayi bani mudlij qoyskii reer bani mudlija meeshay degaanaya muscidiina nabi maxamed abubakaroo ka soo baxay weeye markaad meel eh, ka soo baxdo eh, muxuu ahay hoose ood kor soo fuulayso meel taaga usoo baxayso ayaa la yidhaahdaa min qudaydin basura waxaa arkay bihim nabi maxamed iyo abubakar rajul min alxay nin reer bani mudlij ayaa arkay waa qoyskii suraqa uu ka dhashay oo min alxayi ka mid a ah qoyskii reer bani mudlij fawaqafa wuxuu soo dul istaagay cala alxayi qabiilkii meeshay deganaayeen buu yimid faqaala wuxuu yidhi laqad raaytu meel lagu kabdhoodahayay oo suraqana uu fadhiyey oo qoyskaa reer bani mudijara ka dhashay ay fadhiyaan oo amin barqin ah ayuu asagoo markaa meel ka yimi soo dul istaagay xagga xeebta ka yimi faqaala wuxuu yihi laqad ra'aytu aanifan mar dhaweyta waxaan arkay bisaaxil xagga xeebta aswidatan mudutuul madow baan ku arkay ashkhaasan buu ujeedaa aswida ay ashkhaasan dhowr ruux baan arkay ilaa afar baa la ahaa abubakr iyo nebi maxamed iyo muxuu ahaayey caamir ibn fuhayra iyo waxaa weeye cabdullahi bn uraqid aleythi nin asagu waa daliil oo inuu inta badan lugeeyaa laga yaaba oo garwadeen uu yahay iyo hogaan wadeen ayb marka dadkaasaan arkay buui maa uraaha ma filahayo madowgaasi inuu yahay ilaa muxamada wa asxaabah muxamed iyo saaxiibadii baan filahayaa inay yihiin buui fafatina waxaa fahmay oo dareemay arinkaas bilmri qadiyadu inay sidaa tahay waxaa fahmay suraaqaة bn malik bn jucshum mxuu ahaay almudliji asagaa markaa fahmay ninkan ilma adeer bay ahaayeen ninka warka keenay suraaqa walaalkii baa dhalay adeer buu uga adanana waa riwaayo ilma adeer bay ahaayeen riwaayo kale wey marka qaraabay ahaayeen ninku intaa markay ka soo baxday waxaan ku idhi bui aamus aamus intaan idhi yuu iskugu dari doonaa wuu la hadli doonaa fa araada wuxuu doonay suraaqi an yakuuna inuu ahaado addafaru liibaantu iyo abaalgudku lahu lisuraaqa khaasatan keligii wuxuu ka baqay hawlka hadalkaa ninka hadduu sii wado oo la wada dareemo reerkan reer binu mudlij oo dhan baa gurmanhaya oo birmanhaya maxamed iyo abubakar baa lasoo qaban idan abaalgudkii keligii heli mahaye geeli waa lala qaybsan isaguna wuxuu rabaa maanta muxuu ahay xoolaaba usoo kaabiga usoo galay keligii inuu ku habsadi doonahaya waqad sabaqa lahu min adafri maa lam yakun fii xisaabihi waqad siiqa siiqa inay tahan umalaynaya lafdiga asaga inkastoo bacdu nusuqda qaarkood sabaqooda qorahayaan waqad siiqa bay ku fiican tahan umalaynaya waqad sabaqa low waxaa mahormaray min adafari xagga mxuu ahaay liibaanta iyo guulaha uu soo hoyey maa lam yakun fii xisaab wuxuusan ku talagelin wuxuusan ku talagelin ayib maguulo hore uusan filanaynin buu xaqiijiye oo dagaalihii jaahiliga iyo xuruubtii buu nin hoodo badan buu ahaa oo dagaalamo oo waxelu ahaa waa suuraga in loo jeedo laakiin waqad siiqay ku qurux badan tahay waxaa loo soo kaxeeyey oo loo keenay weeye min adafari guusha xaggeeda maa lam yakun fii xisaabi wuxuusan ku xisaabtaminba oo uusan filaynin yaabaa kaabiga lagu sheegay mar dhoweyta meeshaanoo mar ah yaa nimanaan umaynay maxamed iyo saaxiibadiyiin yaa meesha sii socday waa nin laga samray oo qoraysh ka samartay oo intaasoo maalmood labaadi goobahayey laba boqoloo halaadna laga helahayo marka waaba hawl isa saaran wuxuusan ku xisaabtamin loo soo kaxeeyey macnaha inay tahayna suuragal weeye faqaala wuxuu ihi bal hum fulaan wa fulaan siiqadaasi marka u eg tahay siyaaqu siduu tusahay bal hum fulaanu wa hebel iyo hebel weeyo baadi ka dhuntay raadinayuu ku yidhi naga aamo ninkiiba afdhabay wuxuu ka baqaya in la fahmo wuxuu ihi hebel iyo hebel oo mar dhoweyta naga tegay weeyo oo baadi ka maqan raadinaya ee maxamed iyo maalan arag iyo abubakari meel naga fadhiiso cabaar baan sheekadii sii wadaybu saaiibsaan loo dareensanin hebel iyo hebel maxay ahaayeen kharaja waxay u baxeen fii alabi xaajatin dan raadinteed lahuma u ahaatay riwaayo kale fii alabi daallatin baadi ka dhuntay bay raadinhayaan baadi goob wey uma makaa qaliilan wax yar buu naga asagaa ka sheekeeyahade kama fii saxi bukhaari uma qaama waa istaagay fadakhala wuxuu galay khibaahu buulkiisibuu galay gurigiisiibuu tegey wa qaala likhaadimihi khaadimkiisa wuxuu ku yidhi haweeney bay ahayd jaariya asagu ulaa addoon bay ahayd riwaayada bukhaari baa caddaysay meelo badanbe wuxuu ku yihi اkhruj bilfaras faraska la bax min waraaءi اlkhibaa'i guriga gadaashiisa faraska meesha ku intaad kaxayso guriga gadaashiisa ka bixiyaan la arkin oo guriga ku qumaati foge buurta heblila dhabarkeeda dambana halka aan kuugu imaado riwaayaad kale waxay tilmaamayaan faraskuba inuu daaqahaye meel lagu jeeraaray oo lagu xidhay uu joogay uu daaqahayo kadibna uu ku yidhi faraska soo fur meel heblaaye iigu keen <clears throat> aduu waa nin wax qaranhayo wamawciduka meeshaynu ku ballamayna waxaa weeye adoonow waraa alakimati <clears throat> buurta gadaasheeda halkaa buurta buurtaasi burmurcoodka iyo taagaga aan weyneyn baa akimada la yihahda buuraha aan waaweyneyn marka buurta heblaaleeda dhabarkeeda dambe iskuu keenke uma akhada wuxuu qaatay suraaqe <clears throat> rumxa warankiisi ila dagaal bogalhayaay ninka carbeed haddee seeftu mama dhigi jirinba asagu ninka carbeed seefta dhigi maayo oo seeftu wax garabkaas iskaga jiro iska fudud weeye laakiin waranka inta badan lama qaato inaad un duulaysa ama aad safraysa mooye waran lama qaato warankii <clears throat> ayaa ka dhiman dagaal buu galhaya wa khafada wuxuu hoos u dhigay caaliyahu qaybtiisa kore waranka haddii moogta meelow taki ahaan weeyo oo bir baa afka laga geliyaa salka waa salka dhulka loo dhigo meena waa afkii cadaa wey intii la soofeeye wirqahaye ee dhalaalahaye wey afka asaga haddii la arko waa la arkaya warankii laakiin haddaad hoos u dhigto oo afkiisa foorariso ama aad dhulka ku jiido la arki maayo adigaa socdan baa lagu arki nin kor tagayaa tahay ama uun banaan tagay baa tahay war laguma hayo laakiin marka warankood kor u qaaday la arko wiliciisa la arkaya qoraxdaa qabanaysa nin kaafog waa ifahaya marka waa le maxaa jira dareenka mxuu ah waran lama qadan jirin seefta ayuu dareen ma aha seefta waa la iska wataa waranku laakiin inaad nin dan la lagu garanhaya saasuu marka dhulka ugu jiidahaya wakhafada wuxuu hoosu dhigay caaliyahu eh, mxuah waranka qaybtiisa sare ayuu dhulka udhigay iy hoos u dhigay yahutu asagoo ku jiidaaya bihi warankii qaybtii sara weeye alarda xataa rakiba farasa ilaa uu faraskiis u tegey intaan hoos u dhigay ayaan salka dhulka ugu jiidahayaabuu afkiisa dhulka lama taabsiin karo waa ka afbeelhaya afkan saa u qabtay bu markaas ku jiidahaya hoos gacanta hoosaan ku wadaa marka dabadiisa dambe iyo meeshii salka dhulka loo dhigi jiray ee birtu kaga xidhnayd ayaa dhulka lagu jiidahaya ushi dheerayd baan ku jiidahaya afkiisana kor baan gacantan ku hayaabu inta <clears throat> waa isqarinhaya tilabadana waa xadhaya falamaa qaruba minhum markuu nabigu u dhowaaday oo wa samica uu maqlay qiraa'ata rasuuli illaah nabiga qur'aan akhriska u maqlay nabigu intaa uu socdo qur dareerinhaya ilaahay kitaabkiisu akhrinhaya wakhtigaa yarka ah buu nabigu diidanyo inuu ka khasaaro saacadahaadu waa inaad ku camirto dikri ilaahay alla xusitaankii wax khayra waa inaad geliso ama markaas socdaal ku jir ama mx nagow eh waxaa lagaa doonaya saacadahaadu <clears throat> inay ku xisaabsan yihiin wa abubakr yukiru abubakrna wuxuu badanaya aliltifaada gaardaymoodka xagguu jaleecahaya ile waardada la daba taagan yahay xagguu fiirinhaya marka aaguu eegahaya abubakr marka dareen baa isagoo ku taagan <clears throat> aad buu gaardaymo nabigu laakiin asagoo hortiisa u socdaa faqaala abu bakr wuxuu ya rasuul allah haadaa suraaqaة bnu malik qad nabigano waa kan <clears throat> intuusan aan la fahmin xadiidku soo gaabiyey sheekhu ya warasuulu llahi laa yaltafit rasuulkuna uusan gaardaymoonenin faqaala abubakr ya rasuul اllahi hada suraaqaة bnu maalik qad raaqana kani waa suraaqa ibnu maalig oo ina haya waxaa ku soo fool saaray baa raaqa la yidhahdaa shaygu markuu kusoo qabta caydh roobeed markuu kusoo qabta ama culays kusoo fula raaqada loo isticmaalaa ayib qadar haqana waana soo foolsara ama waana hayaaba nabi allow intuusan suraaqayni usan garanin tuushoora markuu arkayba wuxuu nebi maxamedo waa kana horbaxyada iyo muxuu ahay alabkii qoreysheed waa ina hayaa nabi wuxuu i laa taxzan in allaha macana hore u soco ha u bixin baa le markaasuu soo dhowaaday markuusoo nabi allo waa ka ninka waa ina hayaa waa dalabka qureysheed wey meel kale ooma soco nin faras warta ordahayo wey nabi wuxuu laa taxzan in allaha macana hore markaasuu abubakr ooyey abubakr baa marka lagu yidhi maxaad u ooyeysaa nabi allo waxaan ka baqahaya naftayda u ooyi mahaya burdana kamalihi laakiin nimanka inay maanta ku dhibaan ama ku dilaan ama ku qabtaan baan ka baqahaya adaan kuwa cabsa inamaa abki calaa nafsika laa calaa nafsii bu waxaa la iska hawshaa fududee ilaahay baa nala socdee hore u soc kadibna markuu soo dhawaada la garta de waa rag waa lais yaqaanaay <clears throat> inta bani kinaana awey waa las fadacaa calayhi rasuulka habaaray markuu soo dhowaaday baa rasuulka habaaray allahuma kfinaahu bima shita baa nabiga ka sugna xadiiu amed axmed xambal iyo abu nacaym iyo bayhaqi iyo ibn abi shayba fi musanaf bisanadin xasan waxay ku wariyeen nabigu inu allahuma kfinaahu bima shita ilaahu waxaa doonta ninka nagaga qabo ilaahu xun ninka fooda u geli faraskii u waday la ordahayey ayaa toranturooday markaas intaan ka faniinay meel fog ku dhacay ba anugu ayaduna madaxmadaxa u dhacdaybu fakharada liman kharayha ayadoo afaaf bay u awogtay anugu waan faninay buu markaasaan la soo baxay qoryihiisii qoryo u wada ibtaan oo ugu jira jira gabooyaha meeshay leebabka iyo gamuunaha ku gurtaan yaa waxaa ugu jira dhowr qori oo ay ku qori tuurtaan oo hawshaad samayn laa iyo nacanba ku qoran midna waa qofla xukuma qoran saddex qori weeye midda waxaan sameyn baa ku qoran midnaha samaynin baa ku qoran midna waa banaan yahay waxba kuma qor qulqul baad kasi waaddaadinaysa waad fiirinaysa alalaam ayib aslaam baa loo yaqaana qidaax wey dhowr qori wey markuu tuuray waxaa usoo baxay nimanka ruhayeelink qorigii diidanaa baa soo booday faraskii waxaa lagaaga faniiniyey ayadna u jajabtay waxaa weeye nimankan faraha ka qab waan diiday ma nin laba boqol ha urahayaan baa joogahay qoricu qulqulco ka siiyey ninkaa waaban maayo laba boqoloo halaad baa dayatay oo meel cidla u ka qadanaya waxba kamaana qaadin bu faraskd waa kacay waan fulay haddana intuu qoryo tuuranhaya dawsha firinhaya waa laga tegey waa la socdaay haddana uu ka daba yimid uu soo dhowaaday nabig wuxu allahuma srachu ilaahw tuur hadda mar labaad leged markaa dambaa si xun u go-ay afar labada jeeni oo afarta qoobay dhulka la gashay riwaayo kale me labada jeeni horaa dhulka ku carar oo meesha luga bartankiisa ama jilibka geeyadii eh, geeyo dhadig bay ahayd faras dhadig ba geeyu ahay ayaa u gaadhay markaasaan ka boodayba anigu marka waa waa laqay adigaan lagugu darin waan ka booday bui faraskoo m danana haya ayaan garaacoon canaantay way soo boodtay qiiq baa ka hor yimid bu bartayl wa ka soo bixisay yaa qiiq ceerka qabtay baa ka yimid bu markaan hadda cabsida howsha waa kulaatay mar saddexaad mar labaad ba haddana baali muxuu yihi suuragal maa laba boqoloo halaad iyo qorigu wuxuu sheegahayo iyo faraska laga faninhayo iyo haddana isagoo muxuu ahaa dhulka lala goyn suuragalba maya bal ku celi haddana laa baa usoo baxday maya liha dhaqaaqin facasaytu alaslaama markaas haddana faraska fuulay markaa dambe si xun baa loo qabtay faraska intii dhulka la geliyey ayaa shafkeeda dhulka taabtay shafkeeda fasaakat fi اlardi ilى اlbaطni boggeeda baa dhulka taabtay markaa lagu kacarar hade uu toobad keenay go-aan waxaan gaadhaybu saacadda laga bilaabo mar la ifaniiniyo iyo muxuu ahaayey iyo mar jeenyaha loo geliyo dhulka iyo mar ayba lalaqi gaadhaba faraski wuxuu hi hawshaan hawl ilaahay wato weeye go-aan waxaan qaatay buu yihi nebi maxamed wuu guulaysan doonaa qurayshii carabna way jabi doonaani inaan nabiga ammaan ka qorto oo dha maalinka ragga la laynhayo anugu hala i badbaadiyo inaan abaal samaysto ayaan markaa go-aan qaataybu markaa dambe waa intuusan weli faraskan laga bixin faraska waa libidhsan yahay markaasuu nabi maxamedo wax dhiba uma socdo dhib idiin geysan maayo aduunbaa hawshan ka dambeeya ilahay i bari in laga sii daaya hawshan ayadaa markaasaa ilaahay u barya nabigu faraska waa soo booday uu soo gaadhay wuxuu yidhi anuu dhib mu wado waa y garanaysaan suraan ibn maalik baan ahay dantaada ka hadal baalle hawshaasaan u socday haddana hawshu waan ka noqdo waxaan rabaa inaad waraaq ii qorto kitaabu amnin riwaayo kale kitaabu muwaadaca inaan dhib lay geysanaynin kolley waad guulaysan doontaaye markay carabi jabto oo mowtu ka adeego in anugu badbaadaan raba waraaqdan ha lay qoro aaniyan sahay anu aan watay iyo waxaan hanti watayba qaatoo la taga sahay ka dhigta sahaydaad iska haysaa la waraaqdan waa laguu qori haddaad sahaydii diideen leebbuud ka soo bixiye fallaadh buu ka soo bixiye gabooyihiis fallaadhan qaata meel heblaad ku aadantihiin geel anu aan leeyah oo fara badan iyo ari aan leeyahbaa daaqayo jooga sii maro oo geelana waxaad umaan ka kaxaysa arigana ka loogta wax ka qaata arigaadii geeladaa iska haysaa le na badbaadi uun maxaa idin qaban karaa wax kalaa noo qaban waa inta uun casar laga gaaraya aaggan joog haka dhaqaaqi wixii soo dhaqaaqa waxaad ku tiradaa aagga anaa soo maray wax agga ma jiro dhumi qurashii carab waxaa tira ag maxaad igu taqaanin dal aqoon geesinimo dheereeyaad ahayd intan o dhan ba anaa soo salaaxbadka agga aada bari u carara oo aggaa galbeed wax ka doona wuu lugooyey marka wuxuu u diray meelo kale u diray saasay ku badbaadeen qisadiisii marka waa asaga ka sheekayn jiray waagi dambedi saxaabigoos wuxuu islaamay yoma xunayn wuu daahay muusan islaamin aad buu ola dahay yoma xun ragga islaami buu ahaa markuu nabigu maka furtay ee uu ree hawaasiin xunayn ku duulay ayaa isagu daba ka baxsanaa maki iyo quraysh waa ka fogaay iyay qoys ahaan u yimaadeen qoysaan bay u yimaadeen markay qoyskiisii u maqa nabigi baa soo dhawaado xunayn marahay ayuu soo lugayo yimid nabigu xunayn fadhiya ayuu u yimid nabi allow kitaabkii aad ii qortay waa kana nabig wuxuu hada alyowm yowmu wafaain wa bir maanta waa maalin ballankii lagu ofin oo lagu baarin nabigu waa soo dhaweeyey asaguna waa islaamay fa aslama waxasanu islaam waaga waad garanaysaa waa ninkii loo xidhay waaga dambe muxuu ahaayey kunuuzu kisra wakaysar ninka loo xidhay wey nin adu qiimo badan bu waagi dambe noqday kitaaba ammaanka waa anfacay waagi dambe intuusa xataa islaamin aan xunayn iyo yom fatx maka aan la gaadhin buu nabigu wuxuu damcay sanad saabica bacda khaybar in uu khaalid muwali ciida u dhiibo reer bani mudlij la weeraro hawshiiba ka war helay markaasuu soo diray dhambaal wuu yimid nabi allow waxaan maqan inaad khaalidan finaad noo soo dirto oo birtu mawdku naga adeego waxaan ku talinhayaa oo ila quman abaalla waa ana idinku lahaa inkastoo abaalka xoogba ku yimid aaniya waxaan rabaa inaad faraha naga qaadaan aniga tolkaybana daysaan tolkayna uusan dagaalka carbeed ee kaa dhanka uusan ka qayb qaadanin wayna islaami doonaan quraysh bay fiirsan hayaane quraysh markaad meel saarto reer bani mudlij oo dhan islaam ku ballan kulligood inay islaamaha anaa ballan qaadahay iyagoon xabad lagu ridin tolkaabay fiirsan hayaan quraysh hadday islaamto iyagoona waa islaamhayaan inta islaamka ka horeysana waxaan kuu ballan qaaday inaan saxaabad kaaga soo dhicin dhankooda oy muxaayidiin noqdaan musaalimiin lilmuslimiin nabigu haddaad musaalimiin noqon hayaan quraysh waaban ka faraxlan doonaa markay islaamtana ay islaamhayaan orodka tag weerarka waa lagaa joojiyey marka kitaabku waa anfacay isaga lafiisma xata tolkiiba anfacay fadacaa caleyh rasuulka haabaaryay sal ly slam fadacaa caleyh rasuul lahi fasaakat waxaa libidhay yaddaa farasihi labadii jeeniye faraskiisa ayaa dhulka maxaa ahay ku libdhay faqaala wuxuu yihi qad calimtu waxaan ogaaday asagiiba hadlahayaad isgaranhaya ana aladii asaabanii waxay ugu dhacay biducaa'ikuma habaarkiina inuu ku yimid habaarkiinaa ka dambe waa habaarteen hawsha iga joojiya ayb nabig allahuma srachu buu ku yidhi allahuma kfinaahu bima shita fadcuw allaha lilah ii barya in rabbi iga sii daaya dhibkaani walakumaa waxaa idiin ahaaday calaya dusheeda an arudda annaasa dadka inaan idinka celiyoon dhumiyo cankumaa xaggiina fadacaa lahu rasuulka ilaahay u baryey ayb waa la sii daayay marka culayskii baa laga qaaday wuxuuna kula ballamay inuusan la dagaalamin warkoodana uusan sheegin qariyo saddex beri kadibna uu ka warran wixii qabsaday wuxuuhi hawshaan la qarin kara ma ahe inaan qoraysh u sheego weeye nabi allow saddex beri kadib haddaa dheelmatabe ma ogtahay xilligaa meeshay marhayaan waa laba boqol iyo konton kilomitr bay u jiraan madiino waa kala badheen waa dhowaadeen marka saddex beri kadibna waaba dheelmadeenba tage saddex beri kadib inaan warramo wixii dhacay nabi allow ii fasax waa loo fasaxay saddex beri kadib buu warramay oo tulkii u sheegay warkii baa quraysh gaadhay abujahal baa xanaaqay soo canaantay gabay soo tiriyey dhagaha ka raacay suraaqi doqon baa tahay taalm adgu ballanka ila inaad <laughs> meeda ka baxla waahaya gabay buu u tiriy wuxuu haddaad eh, ogta waxay u dha arki lahayd maday calaanateen buur ee eh, waxaad kula tahay suraaqa intuu nebi maxamed meel cidlaa ka helay buu iska sii daayaad moodaysaa buur waa la isamriyey saasaan u samray adugu haddaad joogi lahayd waad samri lahayd buur waxbaas waal faطliqa waa la sii daayey wasa'la rasuul rasulka wuxuu weydiistay an yaktuba lahu kitaaban inuu kitaab u qoro fakataba lahu abubakar baa kitaab u qoray biamrihi nabi maxamed amarkii buuna ugu qoray fii adiimin idin saanyar buu ugu qoray saanyar magad buu ugu qoray riwaayada xooga badan waa inuu caamir ibnu fuhayra qoray waraaqda xoog badan abubakar inuu qoray ma xoog badno adiimka abubakar baa keenay la waraaqii xaashiya waag hore ma jirin idin yar buu keenay idintii marku waxaa qoray cami ar qore markaasa loo soo tuuray wuu atay riwaaya raajixa ah marka sidaas wey wa kaana alkitaabu kitaabki ballamaha maalinka la oofin lahaa weeye iyo maalin lasu samafali lahaa lasku xisaanfali lahaa sawaabkuna waxaa wey yowma xunayn buu nabiga u yimid laa yowma fati maka laakiin maadaama u issaaraayeen oo makanaba markuu furtayba uu xunayn usii baxay oy muddo bil gudahood hawsha ku dhammaatayba saasaa laisugu qabtaa laakiin meeshuu nabiga ugu yimid xunayn bay ahayd suraaqa uu ku yimid wa carada calayhima markuu isdhiibay wuxuu u bandhigay azaada sahayda u watay iyo walximlaana gaadiidkiiba faraskana qaata bu ayib gaadidna adan siiyo saadana qaata ximlaanku waa ruuxa la xambaaro la qaado wey faqaala waxay dheen laa xaajata lanaa bihi laa bizaadi walaa bilximlaan gaadidna kama rabno saayna kaama rabno annagaa isku filan walaakin cammi indha tir baa leey canna xaggayaga aطalab dadkana daba taagan dadkana raadin haya dhumi baa leey dhumi oo meel cidla u dir xagga u dir oo inta anaa soo salxaadhay meeshaan waxba idinkama jireen nin aad raadka u socuu ahaa riwaayada faahfaahsan markuu suraaq u dhaqaaqay oo farisku intuu qaatay guriga gadaashiisu ka baxay oo warankiisii qarsaday oo u orday meeshii loogu tilmaamay walaalkii uu ku yidhi ninka ilmaadeerka ah inuu ku yidhi madow socday iyo madotuul baa meeshaa maraysay waxaana filahayaa inay yihiin maxamed sal l slam iyo saxaabadiisii markuu tegey raadkiibuu arkay markaan raadka arkay waxaan gartay raadkaani iyo halahaani iyo geelaani inuu geeli reeshaamna ahayn geeli tihaamana uusan ahayn deexda iyo xeebaha geeli ku noolaan jiray iyo qaba'ilka dariska ahaye inuusan ahayn geeli shaam iyo dhulkaa ka iman jira usan ahayn geeli reer xijaaje reer maka inuu yaan gartay markaasaan hubsan inuu nabi maxamed iyo saxaabiisu yihiin marka wuu garanhaya nin aad waxu raad qaado oo wuu ku jiray ragga loo yeehay ba ku jira maalinka hore maalinku ragga loo yeehay ee muxuaha qaa'ifiinta ah ee raadka soo cayb isagii calqame iyo suraaqe ragga loo yeehay bu ah reer bani mudlijku musiiba bay ku ahayn howlahaas ayib faqaala wuxuu ihi waaye qad kufiitum waa laydinku filaaday bas anaa idinkaga filan buui axad dambe idin soo dabageli ma jire anuuna hala fasaxo warajaca waa laabtay suraaq fawajada annaasa dadkiibuu helay fiala iyagoo daba taaga dadkoo nabiga caydhsanhayo raadka qaadahayo socda ayaa ka hor yimid fajacala wuxuu gudogalay yaquul inuu leeyahay qad istabra'tu anaa idiinsoo salxaaday lakum alkhabara warki wax xagga idinka jiro oo dhanba anaa jidgooyo sameeyey raadgooyo raadqaad anaa soo dhameey hawsha waqad kufiitum waxaa ladinkaga finaaday carabey maa haahuna xagga waxdan ka jira dhankan madiino iyo jidkaani bal xagga ka baadi doona nimanku weli way gaban hayaani way dhuuman hayaani markaad kala degtaan oo la kala nastay rabaa inay soo baxaan bal agga ka doona oo agga ka doona wuu dhumiyey ila waa lagu ballamay nabigu sal slm socdaalkiisa dheer wuxuu ictimaadaya calaa takatum wasiriya abubakar markay baxayen wuxuu ku yidhi dadka alhi الnaasa cani dadka iga mashquuli ha isheegin asagu waa la yaqaan nin caanu ahaa madiinuu tegi jiray shaam buu u safri jiray waa la yaqaan da'da nabigaa da' weynaa laakiin muuqaalka abubakar baa weynaa xagga muuqaalka abubakar baa u muuqda inuu waayeel yahay oo muxuu aha cere ku taallay ayib oo durba ay dau ka muuqatay amaa nabigu geed adeyg buu ahaa aad buu u adkaa marka nin dhallinyaraa u muuqanhaya isagoo xilligaa nabigu maraya dee konton iyo saddex sano maraya oo kontan iyo saddex sano jira ayaa marka la arka wiil shaaba u muuqanay meesha abubakar oo kontan iyo laba ama kontan iyo ko jira nabiga laba sano ka yara oo oday u muuqanayo bacd riwaayana shan sano nabig ka yaraa bay sheegahayaan si kastaba noqotee nabig wuxuu ku yihi ha sheegin saa darteed raadkii waa la qaranhayaa waa la raad gadanhayaa abubakar waxaa la ha sheegin abubakar marka laga hor yimaado remiga iyo socotada iyo qawaafisha madiina ka imanayo kuwa shaam ka imanayo ee maka badeecada geynhaya abubakar waxge u socotaa dan baan leeyahay oo waxbaan baada goobahayaa xoolihii waxbaan raadinhaya ninkana muxuu ahaa kula saaran kaa horeeya hasha wata waxaa weeyaan waa yahdini sabiil waa daliil buu odhan jiray wadadu itusahaya waa nin dal aqoono wadadu itusahaya daliilka waa daliil cala addiin waa haadi ila addiin dad waxay u qadanhayaan inuu yahay jidka caadiga ahaa ariiqii mxuu aha adduunka in laga hadlaayo nabiguna abubakr dariiqii diintu ka hadlaayo waxaaso dhan hawl lagu soo tashaday ahaayeen ayb wuxuu ihi marka wa kaana awala nahaar maalinka horaantiisa wuxuu ahaa suraaqo wey awala nahaar wa kaana suraaqatu awala nahaar jaahida mid ku dadaalaya calayhima calaa qatlihima wa idaa'ihima ayb inuu dhibo ama uu dilo ama uu soo qafaasho ku dadaalahaye wa aakhirahu maalinkii niskiisi dambena muxuu noqday xaarisan lahuma nin ilaalinhayaba nabi maxamed difaacaya agga u baxa xagga idinkama jiro anaa soo salxaaray noqda buu la taagan yahay riwaayada bukhaari min xadiidi anas fakaana awala nahaari jaahida calى nabiy lah sal slam wa kaana aakhira nahaari maslaxatan lahu maslaxatan bisiin almuhmala saddex kun sagaal boqol toban iyo ko kitaabkan mujaladka toddobaad ee manaaqib alansaar buu ku keenay hijrat nabiy marka wuxuu yihi kaana awala الnahaari jaahidan calى nabiy اllaahi maalinka horaantiisi nabigu ku dadaalaya inuu helo ama dhibo ama dilo ama soo qabto aakhirkan wuxuu noqday difaac hub buu u noqday maslaxatan lahu ay silaax buu u noqday wey hub nabiga difaac u noqday marka xadiidkana waa xadiid sugan wey fi saxi bukhari bu ku jira iyo keyrkiiba ayb iyo muslim iyo sunanka ay mxuu ujeeda axmed iyo bayhaqi iyo xaakim iyo waa faafahashaan faslun uma mara rasuul اllah rasuulku waa socday socdaalkaa dheer buu galay maalinkaas aad bay u socdeen uma mar rasuul lahi rasuulka wuxuu soo maray fii masiirihi daalika socdaalkiisa asaga ah ayuu nabigu ku socda wey ay uma mara bimacnaa mada bay hadda la macno tahay fii masiiri dali xataa mara ilaa uu soo maray buu nabigu socday bikhaymatay umi macbadin اkhusaaciya laba teendho laba guri ay gabadha macbad ay leedahay buu soo maray intuusa macbad nabigu soo maray waxay mareen nin remiya nin eh, adoon adhi la jooga meel bay soo mareen markaasuu nabigu la hadlo adhigani waxaan rabnaa caano looga dhisto wuxuu ihi eh, adhigu waa guran yahay waan xilli abaaraad sanadna nabigu ujroonay xilli sina abaar u ahaa sanadka nabigu ujroonayo sanad la baabaay oo roob la-aana oo dadku reemiyigu ay muxuu ahay naafteen buu ahaa marka ninkii wuxuu ku yidhi ariga wax ka irmaan ma jiro nabig wuxuu hi xataa ma xataa wuxuun cadhadiisa laga helaayo wuxuu ihi ceesaan waxaa jirta dhicisay waa dhoweyd laakiin iskaba gudhaan inay gudhaan u malaynhayo nabig wuxuu ihi mayay idmaysaa inaan ayadaas iska anmaalo wuxuu ihi haddaad maali karto yaaba kuu diidi ii keen baa le ceesaanta soo qab ceesaantu ninka candhadeeda taabto waaba neefs ka guray wey laakiin muro waa horun caana ku jiri jireen ama un dambar kusoo istaagay nabigu candhadii taabtay bisimka ilahay bu u qabtay ilaahay buu u baryay waa duceeyey ceesaantii lugahay ba kala fidaysayba sida naaf godladay bay lugahay kala saartay andho weyn baa soo fakatay naasihii baa taagmay abubakar baa weel raaday weel buu waayey gaashaan buu keenay gaashaan buu soo qabtay soo qalloociyey buu nab allow kan kulis gaashaankii baa nabigu ka buuxiyey ninkii addoonkii buu siiyey ariga la joogay addoonkii baa ka dhargi haddana waa lagu celiyey way buuxisay abubakar baa ka dhargay kuna qaale uu ka dhargay nabigaa la fadhiistay waa ka dhargay ceesaantii haddana candhadeeda waaba laabatay iskaba tagtay wuxuu yihi rajul mubaaragaad tahay maxaad ahay wuu la yaabay weligay ma arag buu kaahin iyo saaxir iyo jinoole in badan baan la soo joogay axad kula mida ma arage faman anta nabig wuxuu hi haddaad aan isku kaasheego ma i qarin ila hawlaha hawlo siriya lagu socdaa ayib ma i asturo ma i qarin mise waad i sheegi ku sheegaynin buu hi hadaad isku kay sheegto ana muxamedun rasuulilaah ana muxamadu rasuul lah baan muxamedka rasuulka ilahay baan anugu ma ninkay quraysh lahay saabi iyo kaadib kuleyd baa tahay haa falasta bisaabin walaa bal anta rasuul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana maxamed rasul waa islaamay xnagala waa ku raacay ari waan iskaga tegahaya xayntan baasan ku baaba'ay waan iskaga tegey waa ku raacahaya nabig wuxuu hi ma awoodi kartid maanta soo meel cidlaad joogtaa hanti nin kuusoo dhigtay baad la joogta addoon baa tahay ima raaci kartidi islaamkaada qarso oo diintaada wado markaad maqato maqasho anii qad dahartu fi lmadiina fatinii madiine markaan tagood maqasho inaan guulaystay carabna jabtay markaa ii imow iska hadhay islaamkiisibu iska haystay hoostiisu ka tukan hayey markuu maa nabigu inuu daahiray buu ka daba tegay nabigaa xoreeyo xataa iibiye addoonka asaga ah. saasuna ku islaam wadada dheer marka mucjizaad ba nabig kusii mara fara badan baa ka dhacay ayb <clears throat> markaasuu nabig haddana soo maray kaymat eh, khaymatay umi macbad اlkhusaaciya wa kaanat imra'atan eh, ba umi macbad barzatan muuqata haweena marka dhar yaraysataa la barzadu dumarka carbeedaha dee jaahiliyata oo islaam waa xijaabnaayeen sheekada in lasqaawiya waa sheeko yahuud iyo maraykan ka dambeeyaan wey iyo zanaadiqadii reer masar iyo mxuu ahay mulxidiinta carbeed ay ka dambeeyaan wey qaasim amiin iyo maxamed mxuu ahay isheg taha xusein iyo shayaadiintii ay ka dambeeyaan wey fajaradaas zanaadiqadii ay ka dambeeyaan wey amaa xataa haweeneyda carbeed ee jaahiliyadda mushrikadda ah way xijaabnayd markay waayeelaan meesha dumarkanu markay dhalma daayaan oo goba iska qaataan iyo garbasaar weyn iska qaataan gabdhaha yarna hadda xijaabba hadda isar aragteen markay haweenu weynaato oy damaaci dumar iyo raganimo ka tagto iyo rag inuu hunguriyeeyo bay dhar yaraysataa oo marka mara un fudud oon hagoog weyn ahayn bay qaadan jirtay marka saasaa loo jeeda kaana imraatan acanat fi sini wey dabayahad wey kaana imraatan barzatan ay daahiratan linaas walirijaal jaldatan xoog badan haweenka mogta iyagoo duqoobe haween kamid a weli ishaystaano xoog badan yihiin oo laga yaababa xerta qaarkood inay hunguriyeeyaan ay dhici kartaa ayb taxtabi waxay markaasi doonyeysan jirtay bifinaai اkhayma gurigay joogto hortiisay fadhiisan jirtay golahaas iska fadhiisan jirtay go-ay wadatay markaasi ay jilbaha ku xidhan jirtay haweeney deeqsiyad ah oo la yaqaano oo la martigalay ahayd iyada ninkeedu dad gacmo furan bay ahayen o aad loo martigalo oo dadka madiina usii socday dadka maka u socda carabtu ay yaqaaneen oo lagu soo yeran jiray aad marka dadka ugu loogay ahaayeen uma tucimu dadkay quudin jirtay wa tasqi waana waraabin jirtay man mara biha ruuxi soo mara axadkii maree ama madiina ka yimid ama u socda ama maka u socda wixii mara meesha ay degan yihiinba waa quudin jireen fasa'alaaha nabi maxamed iyo abubakar baa weydiistay hal cindahaa shay wax ma haysaaba xilliga waa abaar zaman xun sakhaawa ka adag baa lahadaa ka adag sir lilaahi ka adag mxuu ahaayey saban xun sakaawa ka adag bay dheheen nin sakaawo oo deeqsi ah saban xun baa ka adag ninku hadduu deeqsi ahaa oo nin waxbaxsho ahaa markaa haddee abaar amnac iyo qamaaciri jiral dhaco muxuu qaadi waa u iman wuxuu kugu loga ma hayo neefka kuu gowraca ma hayo candho kuu lisi mahayo raashin ma jiro asagii meel xun ka maraysaa markaas hebel baa soo martin uu naga seexday muxuu kaa sexo mahaye ninkii qiimaha badnaa markuu waxay dadka soori jireen magaca lahaa zamankaasaa ka faraxan lahayd sixirna yaasiin baa ka adag bay dheheen wadaadii soomaaliyeed haddii ruuxa la sixiro yaasiin maa lagu afuufaa toddobaatan yaasiin boqol toban afar yaasiin subac yaasiin baa la saara lagu kala baxayaa bay yidhahdeen <clears throat> sirna lilaahi baa ka adag nin ruux hadduu sir iyo khayaano iyo mardadabe iyo idildarru asagu qarsanhayo kuu wado annaad iska tahay lilaahi lilaahidan baa ilaa shaqaynaysa wey wanaagii baad wadaa ayib kabtisaad tooleysaa kafankaadiibuu tolhayaa khayr baad ugu maqanta waa ku manjaxaabin wanaagiisa ka dhibkaadu ka talinhayaa dheeftiisaad wadaa dhibkaaduu wadaa lilaahi baad iska tahay asaguna sir maantoona dabinno iyo balaayo qooli iyo mareegu dhisahaya marka waxay dhaheen sirna lilahi baa ka adag sir lilaahi ka adag sixir yaasiin ka adag saban xun sakaawa ka adag sakaaw waa ruux deeqsiga de asaki ayib ay u bay la tahay marka reerku marka waa abaaraysan yihiin faqaala waxay tihi wallaahi low kaana cindanaa shayun haddaan wax hayno maa cawadakum ma idan weyden alqiraa martisood acwaakum ay ma axwajakum اlqira ay ma axwajnaakum ila alqira nasooro iyo waxma haysaanba idinkumaana sineen bay tiri annagaaba idin siin lahaynba annagaan loogi lahayn waxaan qaadnaan haynin acwazadu icwaasku waa alxaajatu walfaqr ayb maa acwazakum اlqira sooryo iyo martigeli ma idan weydeen washaau adhiguna caazibun waa fog yahay tiri adhigina waa foofo waa fog yahay meel laga gaara ma jiro ayb wa kaanat waxay ahayd sanatan shahba ay sanatan jadbin waqaxatin bay ahayd sanad wuxuu ahaa way abaareed sanadka asaga ah fadhada rasuulka ilah wuxuu fiiriyey ilaa shaatin neef buu fiiriyey fii kisri اkhayma teendhadii guriga dhankiisa dociisa ku jirta neef doon ah oo aroorka geli waayey oo foofi waayey oo ariga raaci waayo wey weydnimo u hadhay baa meesha ku xidhan oo meeshaa biyo iyo wax lagu sisiiya intuu ka nafbacaayo ama roob dhibic ilaahay u geerhayo fii kisri khayma ay fii jaanib اkhayma faqaala wuxuu ihi nabigu maa haadihi shaa yaa uma macbadin ridan maxay tahay waxbamahaynadla ridan meesha ku xidhan maxay ahayd qaala waxay tihi shaatun wey khallafaha uu reebay aljahdu dhib baa reebay weydnimay la hadhay khallafaha aljahdu can ilghanami adhigii buu ka reebay adhigii waxaa ka reebay dhib iyo mxuu aha taagdarro iyo muxuu ahay weydnimaa ka reebtay faqaana wuxuu hal biha min laban wax caanaa ma leedahay wuxuun labaa nabigu dhaqan wuxuu lahaa mucjizaadka meel banaan wax kama bilaabi jirin biyo yar baa loo keeni gacantu dhex dhigaya tuubbaa furqanaysa timir yaroo jaabir oo muxuu hal suus aan dhannayn baa loo keenahayaa nabigu waa ku ducaynhayaa boqol kun oo suus bay noqonaysa ayib candho un wax ku yaallo nabigu rabaa tifiqna allah ka dhige kadib ilahi u baryay markaasay barakoobaysa marka taktiir wey ayib saasaa u badnaa in milaa shay laga bilaabana waa dhici jirta mucjizaadkiisa laakiin sida u badnayd baa sa ahayd <clears throat> wixii ku saabsan waay acimadaanu ka hadlaynay ashribada wixii ku saabsan baynu ka hadlay mucjizaadka kale waa ka gooni way iyagu qaala waxay tihi hiya ajhadu min dalik ajhad waa ka lidataa wey adcafu min dalik caano inay ku yaalaan ba ka lidataa neef dhaqaaqi waaye oo aroorka geli waaye oo foofi waaye ariga raaci waaye weye xagey ba caana ka keenaysa acafu min dalik faqaala nab xu atadaniina lii an axlibaha ma ii idmaysan inaan liso iskada hawlahaas inaan maalo ma idintay neefkan dhaqaaqi waayey ee abaarta u hadhay inaan maalo fasax ma tahay tadaniin qaalat nacam bay tiri maxaaba lagu diida neef weyd nin yidhi biabi wa ummi aabbahoyd allah kugu furtee waa dhaqan carbeed waxay xurmayn hayaan haween haweenan qiimo badan bay ahayd in ra'ayta haddaad ku aragto bihaa rida xalban meel wax la liso faxlubhaa maal bay tiri ridaani haddaad ku aragto wax la lisaba iyo meel naas la jiidaba jiid bay tiro lis famasaxa rasuullah rasuulka ilahi baa taabtay biyadii gacantiisa wuxuu ku taabtay kariimada ahayd darca candhadeedii buu nabigu gacanta mariyey wasama allah ilahi baa magacaabay bismi fatafaajad caleyh markaas lugaha calayhi lugihii baa kala fogeysa woy neefku markuu godgodo luguu kala duwaa xataa ilmaheeda markuu nuugahay arag waa soodhaariyaa oo laguu kala qaadaa neefka geela asagu la sbir waa taqaanaan fatafaajad alayhi ay tafarajad calayhi wy ay baacad bayna rijlayha lugihii bay kala fogeysaan loo jeeda wax kale ma ah wadarad wayna darartay wayba godlatay wy way godlatay fadacaa biinaain laha weel buu u yee nabigu dhiil ba halasiibu dhiil ay gabadhu mmacbadlaybu dhiil keena aan rida ku liso waa ol cusub wey salaadda way yaaban tahay dhiilkaasoo yurbidu rida oo seexiya arahda koox ku filan dhiil weynoo sooma alla ah keena bu oo tobanin deeq ah yurbidu waa ruuxa waxaa dhulka dhiga wey markaad dheragto waad tuuri waa taqaanaa markaas wa u wado ad u forarto baad istuuraysaa dhanba hadaad caano ka dharagto ama biyo ka dharagto ama aad raashin ka dharagto gogol baad raadsanaysaa meel isku kala bixiya waxba kugu taageen ma og tahay marka waxaa weeye waa dhiil weyn oo toban nin tuura oo dhiga ayuu nabigu yihi halla keeno faxalaba fiihi dhiilkii buu ku lisay xataa calat اraqwatu ilaa uu xumbeeyey xumbadii ay dhalaatay nabigu waa lisay ridi buu lisay kadibna dhilkii baaba xumbo waa buuxsamay dhilkii xumbadii baa afka kor soo martay alraqba xumbada waa taqaanaan bay la tahay albahana waa la yihahdaa ayb fasaqaha gabadhi bu hala siiyo ayadaaba naf baxaysoo gaaji iyo onu dhimatay ayada ha loo geeyo nabigu dhaqan buu ulahaa sal slam in howlaha noocaasa ruuxii saaxib alqadiya laga bilaabo hadda waxaynu soma ninkii reemiiga ahaa ee addoonka adhiga la joogay markii ridii lagu lisay gaashaankii laga buuxiyey asagii baa la siiyey abaalka asagaa iskale asagaa la siiyo kadib ruuxa kale nabiga waa u dambeyn jiray saaqi qowma aakhiruhum anaa baahan horta bal ikaadiya hawshu ma aha ayb fasaqaaha nabigu marka gabadhii buu caanihii dhansiiye wey fasharibat xataa rawyad waa dhantay ilaa ay dheragtay oy cokanaatay wasaqa asxaabah saaxiibadiina nabigu markaasuu waraabiyey ayb oo caanihii siiyaa loo jeedaa asaga hadde abubakar cabdulahi bin urayqid aleyfi camin fore waa la badan yahay afar rag iyo gabadha wey baa neef ariga ka dhargay la socohaad inaguna neefkeena ugu badan baa shiika yar laga lisa neefkeena ugu dheereeye ee baxdayga ridii heblaayo way caana badanta layaado maxaa laga lisaa litr badnaan litr iyo badh ma ka badan yahay neef adhi wuxuu dhiqa litr wey markuu u badan yahay dika waa litr iyo badh baan u malay ya yaxyaa la weydiinaa yaxya iyo idahiba maalaan inaga daayo wey niman idaha iyagu maalo weye kuwa idaha maalya cismaan <laughs> jir idaha maalmiyaha dawaayahay almuhim dhib ma lehe aiga is meeluhu joog iskubaanba aha meelahan gobolahan qaarkood ariga joog waxba lagama helaba ariga doollo iyo aggaa kasii ajoowaxday inu ka caana badan yahay isku mid baab ma ah arigu kulba meeshuu ku dhaqmo ayay ku xidhan tahay nin walba intuu cunuu ciidamyaan maqli jirte xoluhuna waa un sidaas kulba tigaada iyo nuxurka uu daaqo neefku ku xidhan yahay inkastoo loo kala dhasho mxuu ahaa caynsamida iyo caanabadnida loo kala dhasho haddana waa uun kolba degankay ku qiimaysan tahay wasaqa asxaaba xataa rabow gabadh waxbay aragtaa marka waa islaami doontaa ahdi kulligood waa dhameen caanihii ilaa ay cokanaadeen uma shariba nabigaa u dambeeyaha kadibna nabigu caanihii dambe ayuu dhamay wa xalaba fiihi aaniya ridibu mar labaad dhiilku ku lisay wa xalaba fiihi aaniya mar labaad markuu nabigu dhergey oo dadko dhan rargeen waa dhil weyn wa dhil toban ruux daaqo toban ruux yurbidu arahdaa la soo yidhi markuu nabigu dhiilki buuxiyey ee xumba ee banaanka martay reerkao dhan buu deeqay shantoodiiba mar labaad buu nabigu dhil ku ceshay neefka haddana waa buuxshay reerkiibu saay oga taghaya ree uma macbad saay waa in looga tago xataa malaa alinaa ilaa nabigu weelkii buuxshay uma haadarahu cindaha weelka halkiiba nabig kaga tagay aadar ay taraka اinaa cindaha cinda umi macbadin اkhusaaciya fartaxaluu waa rarteen guurahade oon iyo haraad iyo bahayba ilaah ka aqabtiray waa tageen gabadh marka waa aragtay way islaamtay markay hawsha ogaatay bay tiri waxaan kuu malayn arajul kay qoraysh sheegi jireen inaad tahay nabigu waan ahaybu way islaamtay faaslamat gabadhaas reerka markaas ku barakooben hijradi waa laga faaiday dad badan baa naar kaga badbaaday intaaba nabi maxamed la gaani iyo wanaag uu ka helay dowladda islaamka faqalamaa waxaa yara labisat intay gabadhu joogta an jaaa zawjuha wax yar kadiba ninkeedii baa yimid oo xoolihii iyo hawshiisi ka yimid baa kor ka yimid abu macbad alkhuzaaci yasuuqa asagoo kaxaynaya acnuzan ari buu wadaa riicad buu ari buu kaxaynhaya jamcu canzin cijaafan weydsan asagoo riya luudinhaya wada ai weyda wada dadanhay ayuu yimid yatasaawakna ay yatamayalna ai dalanbaabahaya neefku markuu oog tilaaadiisu waa toosan tahay toos buu u soconhayaa neefku laakiin markuu weyd uu la hado asagoo dhan baa dhumahaya si asagoo muuqlaysan marna xaggaas agoogi marna xagguu aadi marka dabayshaasa wadaba asagoo xayn wada iyo ari riya cad ah oo markaa kala haadahay oo dulduulahay buu soo kaxeeyey intii socon weyday buu soo celiyey yatasaawakna ay yatamaayalna husaalan weynimo darteed laa niqya bihina ay laa muha bihina aan dhuuxba lahaynba neefku markuu weydoobe ee abaartu ay e, baabi'iso dhuuxa biyo noqonaya wuu baaba'ahay ila marka dhuuxu waa dhiig dhiig adag baa ku jiro culus kadibna wuxuu biyu isbedelhaya kadibna waa baaba'ahayaaba falamaa ra'aa labana cajiba ninka haddee abumacbad ahaa dhiil weyn oo sooma oo tobanin deeq ah oo meeshan buuxo xumbado ka yuuqan tahay buu arkay waa hawl cusub macbedi waa sidee weeye meeshan abaar baa ku ogaa iyo qamaaciire maxaa iga dambeeyey khayr baa ka dambeeye hadi faqaala wuxuu hi min ayna laki haada caanaha xaggey ka yimaadeen washaatu caazibun ay baciidun arigu waaba fog yahay ari aad ururiso dabqisana meesha ma yaallo idaa isuu geysana meesha ma yaallo caanaha xaggey ka yimaadeen walaa xaluubata fi lbeyt neef ermaana guriga ma joogo neef ermaan wax laga lisana ma joogo xaluubata fi lbeyt faqal waxay laa wallah inahu mara bina rajulu mubaarak bay tiri laa wallah ari dhowna ma jiro neef ermaanna ma hayno geele nooma joogo waad og tahay gurigeeda saakaad ka dhaqaaqday inahu mara bina waxaana soo maray ti rajul mubaarak nin la barakeeyey baana soo maro barakaysan min xadiiihi waxaa hawshiisa ka mid ahaa nabiga oga sheekeynaysaa asaga iyo saddex la socotay baana soo maray xilligaasa i yimaadeen saasuu yidhi saasuu yidhi saasuu yidhi neefkii sakaraadka meesha ku xidhnaa doonkaa ah saaka dhaqaaqi waayey ayuu candhiisi dhawday dhiilkanu ka lisay mid horena waa la cabo aniga iyo asaga iyo inta la socda waa ka noolaanay meesha waa lagu khayray saaka odayga waa loo waramay marka qaabkaas u hadlay oo saasaan u hadlay wey min xadiii kayta wa kayt kada wa kada wa kada hadlay wey niqaashkii iyo hadalka dhex mara iyadiiy nabiga bay ka sheekaysay wa min xaalihi dhaqankiisa iyo muuqaalkiisana waxaa ka mid ahaa kada wa saasuu ahaa saasuu u muuqday way tilmaantay odayga marka waa gartay qaala wallaahi inii la uraahu saaxiba qurayshin aladii taطlubhu ninka aad tilmaantay waxaan u malay inuu yahay quraysh ninkay raadinaysay inii la uraahu ay la adunahu waxaan u malay saaxiba quraysh inuu yahay aladii kaasoo taluba sifiihi liibu ya uma macbadin si igu tilmaan intaa hordhac weeye warka oo koobanbad warka oo fitan baan rabaa buui warka oo koobanbad is warka oo fitan ayib baan u baahanahay warka oo fitan waa kanadi qaala waxay tihi huwa daahiru lwadaa'ati huwa yani ninka muxamed ee maray ee mubaaragee ku duceeyey hawshaani daahiru lwadaa'a ay daahiru lxusni wanaaggiisu nimuu ahaa nin qarsoon ma ahayn bay tiri alwadaa'a waa jamaalka iyo xusniga iyo quruxda wey bilicda ablaj اlwajhi wji quruxsan weji quruxsan ayib ablajku asagoo inta badan waa ruuxa ifahaya ruuxa qurux iyo ruuxaasoo quruxsan laakiin wejkiisu uusan nuurayn qarfaan baa ka sokaysay iyo mugdi baa ka sokay dadka qaarkood iyagoo qurux ba u dhashay wa maca dalika waxaa wey waa quruxsanaa daahiru lwadaaati quruxdii inay muuqato ah quruxda wejigii ku taalla u horeynba qurux xasanu اkhalqi qaab abuurka nin quruxsan ba ilahay si wanaagsan u abuuray ictaal wanaagsan oo dhexdhexaada oon dheerayn oon gaabnayn oo buuxu ahaa oon weydsanayn oon buurayn xasanu اlkhalqi jidhkiisu axadu wanaagsan yahay bu ahaa qaab abuurka wanaagsanaa lam tacibhu maysan nusqaamayn maysan dhaawacaynin sujlatun buuri ruux caloosha weyn baa sujlada la yidhahdaa bay calooshu baxsan tahay riwaayadka qaarkood lam tacibhu nuxlatun weydni nin wiiqanoo weyda ma ahayn waa laisu keenhaya marka weyd wiiqan oo sakaradana ma ahayn oo lafaqotonsan oo jiqibso aad moodo masaabiir iyo aada waran moodo ma ahayn qolyo ma ogtahay iiq ka taagan yihin baa jiro iiq meelkasta fiiq ka taagan yahay ayib oodan la tukan karin oo kumudi waarkoodow marka waxay tiri marka ma ahayn ba nin weydsan oo mxuu ahay lafihiisu muuqdaana ma ahayn nin buurana ma ahan waa taam اkhalq ayb walam tuzri bihi maysan ceebaynayni ay tunqishu lam tuzri bihi maysan nusqaaminaynin suclatun iyo saclatun sucla hadda in lakin sacla in la akriyo ayaa yaa fiican baad moodaa quruxsan sucladu waa ruuxa mxuu ahaayey ay timuhu go-aan og hore ruua yeesho bidaarta wa u taqaanaan waliba bidaartao dhan wada ehe ruuxay timihii fogaadaan halkaa ay tagaan wey markay agga ka bilaabato oo ay timaha qaybta hore goyso ayaa saclada la yadaa niman baa adugu saas bay marahaya qolya waxay dhame sacladu waxaa weeye sidaas laakiin sucla haddii la yidhaahdo waa ruuxa madax isu kala qalooco madaxa muxuu ahaaye qalooca la yihahdaa ile madax dhamaystiran oo afartii gees isla eegoo toosan iyo madax sabaabeere laa jiro ood moodo in dhaban loo dhisay waa taqaanaa bayla tahay ama dhexda la dhuujiyey sida dadka meelaha laga gugubo o kale dabka laga badiyo qoxdii ma ah saclaba waa madax yar lam tusri bihi maysan nusqaaminaynin suclatu madax yaraan ruux dhammaystiran madax yar waa foolxumo soo maa ruux isagoo dhammaystiran haddana hadduu yaraado waa foolxumo asagoo weysa hadduu madaxweyne wado oo muxuu ahaa isna oo guri la waa foolxumo kale <laughs> marka madax dhexdhexaada nabig lhana waa suura labada waa la sheega sucla aw sacla bidaar iyo ogna wadaadaha ku fasira si kastaba noqoto waxa weya nuqsaantii o dhan bay ka wasiimun nabigu waa quruxsanaa qasiimun waa laba shay isku macnaa labada lafdi wasiim iyo qasiim waa isku mid qasiim wa aljamiil wasiim wa aljamiil alwadi ruuxa ifayo quruxsan baa layaaba isku mid wey fii caynayhi laba saynood waxaa ku yaalati ninkaasi dacajun madow budaa madoobeyd indhaha intan cadna way cadayd intan madooba ina aad u madoodo waa qurux weeye markii indhaha madowgooda yaa aada u madoobaa intan cad ee ishu ku wareegsanna ee dee mxuu ah, ishu u badan tahayna aad bay nabiga u cadayd guduud baana ku jiray yar waa inaga soo maray fi shamail maxamadiya dacajku waa ruuxa noocaas eed moodeysuba inuu dhakuulan yahay inankuna aada u madow yahay wa fii ashfaarihi xiribaha xiribaha timahana waafun bacd riwaayaat aafun baa ku timid aafun meeshana hadda waaf ay duulun ba way dheeraayeen wey xidhabo hadday baaba'san yihiinna qurux ma aha ayib ishu hadday marka il oo guluubku madow yahay oo inanku madow yahay tahay xagganna weyn waa inay yeelato xirabo xoog badan yeelato xirabo badan tima waa inay xirabo yeeshaan markaa qurux bay noqonaysa ayib cadiinkii isha guduudkeeda ahaa gudaheeda ahaa iyo madowgii iyo xirinta madow badan baa isqabanaya ruux indhakuulan bu ru noqonaya indhakuuliyan la moodaya weliga soo indhakuul marsan waa indhakuulan yahay lakiin markay xorriyadu kaa dhamaadaan inaad birta isku daba wado wey hadde iyo mxuu ahaaye baalka m lagu indhakuulsho lakin markay timahan badan yihiin indhakuul ama baahni hadaad sii maraysana qurxun bay noqon wa fii ashfaari xiribaha indhahana waafun dheeraad baa ku jiray ama waa badnaayeen wey ama khaafun weynan baa ku jiray waagi hore waa la caayi jiray waa garanaysaan de inagu soomaalidu ruuxa muxribaha taagtaagan waaba la caayi jirayba ayib laakiin qurux weeye xiribuhu in taagnada waa gooni laakiin ishu xiribo fiican leedahay waa qurux weeye waana caafimaad isha waxa difaac waa xiribaha dabaysha iyo qoraxda badana ku dhacaysa iyo saxarka soo duulahay iyo waxaasna xiribaha difaaca markay kaa dhammaadaan guri furan bay ishu noqonaysa dabaysha kugu dhac waad ilmaynaysa ogtiyaad ku waalanaysa ogeyaala la raadiyo bakar man untaga hayaa xiribha eber noqdaa dabaxay marka caafimaad xiribuhu wa fii sawtihi codkiisa waxaa ku jira saxalun danan baa ku jira codku mar hadduusan lahayn danan lahayn ama uusan lahayn xabeeb yar oon ruuxa dilaynin waa inuu eh, saxanaa ku jirta bacd nus waxay qoraan riwaayadka wa fii sawtihi sahlun sahl danan oo fardahoo kale ah cod saaia wey laakin waa ku jirta una ku jirta danan baa ku jira codka qowqowda isagu mxu inama aan barxanayn waa dhib badan yahay dhagu ku dilaacanaya uba kaasusan hayaanba codku inuu barxan yahay markaasuu quruxsan yahay waxay tii wa fii cunuqi aad bay nabig tilmaantay gabadho inta yaray la joogtayba waa haweeney caaqilada weede haweeney weyn oo caaqila weeye fadil dhusdhusleya ma aha wa fii cunuqihi nabiga luquntiisa waxaa ku jeeday sadacun iftiin luqun dheeroo ifaysu lahaa wey ruux isku kuusan oo aan kala baxsayn ma ahayne luqun dheer oo toosan buu lahaa oo markaa ifaysa oo cadade macasna wa ah sadcu nuur baa ku jira luqun ifaysa ee tuulu maa jamaalatin maca jamaalin wey axwaru akxaru azaju intuba marka waa waxay ku saabsan tahay intuba axwarku waa ruuxa iyo akxalku waa ruuxa indhihiisu ay saafiye axwarku il oo cad min alxuur waa il buuxdo oo cad wey waa il weyn jeexoodu weyn yahay wareegsan weyn indhuhu inay yaraadaanna waa inay xad dhaafoona banaanka yaallaan oo gulub wareegiran waana foolxumo kale wey ayb adag ka soo baxaan hawlihii dajaal weyaad soo maaha waad garanaysaa bayla tahay taas hadda wa lagu noqon maaye ayib axwaru mid indha cadcad buu ahaa akxalu indha kuulkuulan azaju sunniyo qoran sunniyuhu hadday baahaan korkaa maraanna foolxumo wey waa lagaa idahayaa hadday ibir noqonna foolxumo wey sunniyuhu markay qoran yihiinay saa u wanaagsan yihin baa asajka la yihahdaa waa sunniyo aan badnayn kuwaas maxaa la yihahda sunniy lama yidhahdo mise xujubaa la yihahdaa waa isku mid unba xujuba iyo sunniye almuhim waa kuwaan wey kuwaan koraan loo jeeda ayb azaju marka waa markay qoran yihiin aad mid in la qorayba oo agarta haweenkaada meelaha ka hadlay iyo cadaacadaha yimaado way soo qortaan nabiga ilahay baa u qorayba sunniyo yar oo miiq ah oo dheer oo saa u wareegsan buu nabigu lahaa hadday bataan oy baashu halkaa koro marto de oo laga carari ayib hadday eber noqdaanna ishii baa marka khad madow oo saa u wareegsan buu nabigu lahaa w azaj loo jeedaa aqarno waliba xidhiidhsan timaha halkan suniyaha kana isku xidhnaa wey suniyo go-ono halkaa bisa ka bilowday iyo kuwa halka bilow ma ahayne way xidhiidheen wey halkan labadan ay u badan yihiin halkanna timaa isku xidhahay waa xidhiidh qaanso wareegsan wey qurux markaas wey aqranu suniyaha suniyo xidhiidha shadiidu sawaad shacri timihiisu madowgiisa u daran yahay time madow idaa samata markuu aamuso calaahu lwaqaar haybad baa ka saraynaysa nabig hadduu aamuso haybad baa kaaga muuqan kuma dhiiran kartidba calaahu waxaa ka saramaraya alwaqaaru xasilooni iyo haybad wain takalama hadduu hadlana calaahu waxaa ka saramaraya albahaa qurux iyo wanaag hadal quruxsan cirid quruxsan af quruxsan hadal macaan yani hadduu hadlana qurux iyo wanaag baa kaaga muuqan hadduu aamusana haybad iyo xasilooni baa kaaga muuqan nabiga bay tilmaamaysaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ajmal الnaasi dadka midka u qurxsan buu ahaa hadduu kula joogo ayib aduu kaan foga ujeeda afan iyo waabhaahum ay axsanhum min baciid haddaad meel kora ka fiiriso oo asagoo rag la socdaad eegto ama aad meel ka fiiriso ninka u quruxsan baa ama u if badan abhaahum ay anwarhum min baciid meel fog ha laga eego oo ha laga daawado axadka u quruxsan wey ama u nuur badan wa axsanuu axsanu الnaas dadka midka u wanaagsan bu ahaa wa axlaauna macaan min qari markuu kula joogaan markuu ku yimaadana kamas buu yeelanhayaa uu fool xumaanhaya war waaa maalowd mana arkin ila qurux maxaa ku kala baxsan oo kala dhigdhigan oon xaraf xaraf ku dheganayn oon isgelaynin oon shigshigid lahayn iyo cilcilin ayib hadalkaa dhigdhigan wey laa nazrun hadal niqniqa nabi ma lahayn walaa hadrun mid badanna ma lahayn nazru waa hadalka yar qolcel nazru waxaa weeye hadda hadalka yar wey hada huwa sawaab nasrgu sidaas ku yimaada laa nazru mid hadal yar ma ahayn weye walaa hadru mid hadal badanna ma ahayn ruuxa dhiwan muhallo maxaa ku dhacay oo intuu un kelimo tuura aad modo codkaba in lagu dhejiyey nabigu ma ahay nin iska daroribana ma ahayn wey oo iska wado ood mooda xiidan dab la saara xarigana la gooyey dhexdhexaad <laughs> waa loo baahaya sooma laa nadwa laa qayl kalaam walaa hadrun laa kasiir اkalaam hadal badanna ma ahayn mid hadal yarna ma ahayn wey ruuxa hadalkiisa waa ka boganhayaa waana ku filaanayaa munaga aamusana dhihi maysid in hadal badanna ma ahayn kaana maniqahu hadalka nabiga waxaad moodaabay tiri kharazaatu nadmin kuultaxeed kharaj jamcu kharza waa kuusha ayib kuu la taxay baad moodaa suu iskugu faylsan yahay una toosan yahay meel la tuuray iyo meel la dhibsaday wa la qoonsaday midna ma laha hadalka nabi maxamed yataxadarna hoobanayo daadanaya kuu la furay oo daadanaysaad moodeysaa su u quruxsanya iskuna daba joogo wey ruuxu intuu kalama yidhaahdo iyo cabaar kuu aamus adoo daale mid kale soo tuuri ruuxo wuu dareerin wuu dilaan markaasaad qayb baa ku dhaafiba waxba hoosta kaa gelin hadalkoo kala go-an oo isdaba jooga ood moodo kuu la taxay oo daadanaysaa nabigu walaabay tiri kaana maniqahu kharazaatu nadmin kuultaxeed baad moodaysa yataxadarna hoobanaya oo daadanay huwa rabcatun dhexdhexaad baabay tiri agga itaalka dhexdhexaad rabcatu min arijaal nin dheerna ma ahayn oo kala baxsano labalowshaa ah. nin gaabanoo iskiimosana ma ahayn dhexdhexaad itaalka u fiican wey intaad muxuu ahay xad ka baxdo aad noqoto laba qaydoo kale lagu aado laba koray buu noqon laha ninkii dheda laga kala wey nin baa arkay shun aad u dheertiirkan leeg oo xaggana dhuuban wuxuu kan hoyada waa ka khasaara laba koray buu unoqon laha bu laba koray la yaab ayb marka nabigu dhexdhexaad buu ahaa laa taqxamhu caynun ilma quursato laa taqtaximhuna waa bacdu nuskh oo way ku timid laa taqxamhu ay laa taxtaqirhu ma xaqirto caynu il aragtay min qisarin gaabni il nabiga qabato oo fiirisay waa gaaban yahan kuma xaqirto walaa tashnahu kuma nacdo adgu adg ku nicmaysa min tuulin dherer dherer la qoonsadana ma lahayn wey nabigu dherer la qoonsado ama la diido oo laga didana ma lahayn gaabni lagu xaqirana ma lahayn bay tir gabagabadu waxay tii usnun bayna usnayn warto nabigu soo gaabiya waa laan laba laan udhaxaysa usnun laan wey suubano bay tiri ninkaan arkay ee mubaaraga ahaa bayna usnayn laba laan udhexaysa laan gaaban iyo laan dheer maaa udhe dhexdhexaad oo udhexaysa warku waa intaas ul dheeroo in la kala gooy u baahan iyo mid gaabanoo in la fidsaho u baahan ul udhexayso ku filan reerkeeda ahayd bay gabadhu tilmaantay aad bay u tilmaantay marka lasoo gaabsho fahwa andaru alaaati mandara andaru alaaati saddexda ninka u ifadan bahaa waa caamir cafan abubakar iyo eh, cabdillah bn ila ninkaas waa iska adooni ragga hadda muuqda wax ka muuqan waa raggan saddexda ah iyo intare iska soo gaabsatayba waa dhici karta oo midkood markaa maqnaa fahwa nabigu andaru halaaati saddex midku if badan buu ahaa mandara xagga aragtida iyo ilqabiteenka ilf xagga fiirisha isaga u if badnaa wa axsanuhum ka u wanaagsan bada qadran agga qiimaha xagga qiimaha iyo sharaftana ninka u wanaagsan buu ahaa lahu rufaqaau saaxiibbaa la socday yaxufuuna bihi hareereeya ay yucadimuuna bihi wy itxaafku hadda ama laga hadlahayo waa alkraam yaxufuuna bihi ay yukrimuunahu karaameeya maamuusa qadariyaa loo jeedaa idaa qaala markuu hadlo istamacuu liqowlihi hadalkiis dhegeysanhayaan asxaabtii la socotay ragga rufaqada ahaa waa niman nabiga ninkaa karaameynayey oo qadarinayay maxaa u daliila hadduu hadlo hadalkiis dhegeysanaya waidaa amara markuu wax amra tabaadaruu ilaa amrihi hadduu amar baxshana amarkay uga degdega inay fuliyaan waa kala boobahaya maxfuudun nin loo khidmeeyo ahba jir maxfuud ay makhduum nin loo adeegahayo ahba jir sida ugaasku loogu adeegahayo isagoona inta badan ba isagoo ogolayn maxshuudun lala kulmoo la hareereeyo ay mujtamacun ileyh laiskugu yimaado xaggiisa maxshuud saaxibu jamaac u ahaa bay tiri nin keli u socda ma rag baa la socda laa caabisun mid wejkooda ma ahaynoo qabiilo indhahaas daba dhigoo dhib badan ma ahayn walaa mufnidun ruux ruuxa eedayana ma ahayn mufnid ruux wax naqdiyo wey ee naqaadka ah ee wuxuun eedeeya rifaha ah waxa maa lo maa loo yeelay maa loo samayn waayo rifa kaas oga layihah wax ka dhaqaaqi maayo waxbana qaban maayo wixii la qabtayna ka baxsan maayo mayta maxay ta waba ma aha saasaa le maxaa saa u yeesheen halkan kala jaban tahay halkan sida ka tahay qur soo same samayn maayo hagaaji adugu waad hagaaji kaa hadhi maayo marka waa rifi waxba asagoo samayn ma jiro nabigu marka mufnidna ma ahayn ba oo wax dhaleeceeyo oo wax dabagalo naqdiye ma ahayn nin xidhana ma ahayn ba jiro faqaala abu macd wuxu ui wallahi hada saaxibu quraysh aladii dakaruu min amrihi maa dakaruu ninkaa tilmaantay horaanba waan tuhmahayey waa asagay ba hadda waa dhaartayba markuna muxuu soo yihi in la urah bay xogti marka la siiye loo tilmaamay markood waxaan filhayaa oon malaynhayaabuu lahaaye hadda wuxuu ku yihi wallaahi waaba asagi wallaahi hadaa saaxibu qurayshin weeye quraysh saaxiibkeed aladii kaasoo dakaruu ay sheegeen min amrihi xaalkiisii tilmaantiisai diintisaba ay ka sheegeen maa dakaruu waxay sheegeen oo khayr iyo wanaaga ah. laqad hamamtu waxaan doonay buu odagii an asxaba waxaan doonahaya inaan raacon ka daba tago walaa afcalana waana yeelhayaa hamigaas iga soo go-ay in wajadtu ilى dalika sabiilan bu haddaan ka gaadho walla waa ka daba tagahaya asna waa islaam waasbaxa haddaan jid u helo i gasho waan ka daba tagay waasbaxa sawtu bimakata caaliya yasmacuunahu walaa yarawna alqaa'ila markuu nabigu macbad gurigeeda ka dhaqaaqay isla markiiba marka gudaheeda hadal baa ka bilowday qadiyadii lagaga warramay gabay nin baaba gabay tirinay nin jinu ahaa jin buu ahaa marka saxaabadii joogay ee markaa hijroonin iyo reemakaba u fahmeen jin muslim ah ayib malag inuu qadahena suuragal wey dhiba ma lehe wa asbaxa waxaa markaasi waa beriista waagi baryeba waxaa bilowday sawtun sawt bimakkata caaliya cod baa kacay wey bimakata ama waasbaxa ay saara ayib ila way noqotaaye sawtun sawt baa eh, kacay wey bimakkata caaliyan isagoo weliba kor loo qaadahayo yasmacuuna ay maqlayaan sawtka asaga walaa yaruuna alqaa'ila ninka hadalka qaadahaya ama gabayga tirhay ma arkaan laakiin dhawqa waa maqlaan maka intuu ka bilowdo ilaa buuraha ku libdhay isagoo gabayga wada ninkaa wuxuu leeyay jaza allaahu rabu اlcarshi khayra jazaa'ihi rafiiqayni xallaa khaymata yuma macbadin huma nazla biاlbiri wartaxala bihi waaflaxa man amsى rafiiqa muxamadin faya liqusayi ma zawa allahu cankumu bihi min facaalin laa yujaaza wasu'dadi liyahni bani kacbin makaanu fataatihim ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شأنها عن شأتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشأن الشاء تشهدبوا hawshuba ka warramaya ninka gabay buu tiriyey jaza allaahu allah abaal mariyo rabuulcarshi carshiga rabbigiisa ahaa khayra jazaa'ihi abaalgud midka uu qiimaa badan u wanaagsan allah ku abaalmariyo rafiiqayn laba saaxiib laba saaxiiboo maxallaa degay khaymatay ummi macbadin ku furtay abubakar nabi maxamed buu ka hadlayaa abaal midkii u wanaagsan oo khayr laisku abaalmariyo allaha siiyo labadii saaxiibka ahaa ee wada socday ee ku furtay maalin shalay ku furtay teenadii mxuu ahay ummu macbadin humaa ayagu nazala waxay ku degeen bilbiri samay wanaag bay ku degeen markay ay tageen ay guriga degeen wanaag iyo khayr iyo hanuun bay ku degeen reer ooman oo gaajo u dhammaaday oo abaar ku habsatay bayba u gargaareen biri iyo ixsaan nazla bilbiri wartaxala aabbihi asaga bayna ku rarteen way ku degeen wanaag iyo biri bay ku degeen ixsaan wayna ku guureen way kaga tageen wa aflaxa waxaa liibaanay man amsaa ruuxii noqdee rafiiqa maxamedin maxamed ruuxii la rafiiqay ee raacay baa liibaanay oo guulaysay abubakr meesha lagu tilmaamaya fayaa liqusayin maa zawa allaahu cankumu bihi min facaalin laa yujaaza wasudadi wuxuu ihi fayaa liqusay fayaa weya liqusayin wey qusayde waa qusayn kilaab waad garanaysaa marka liqusay ayaan dara u ahaatay buri maa zawa allaahu cankumu wuxuu ilaahay idinka duubay ilaan khayr bay haysteen nebi maxamed baa dhex joogay diin baa degaysay naftay u keeneen waa iskaga cararay khayr ba ilahay ka duuba marka khayr baa laga duubtay oo ilaahay uu la maagay reer maa dawa allaahu ilahay wuxuu duubay cankum xaggiina bihi maagaba oo min facaalin lilkhayr khayr badnu ilahay idinka duubay wey nin khayr badna ah oo nebi maxamed ay rabbi idinka duubay idinka sii qaday laa yujaaza aan la abaalgudi karin iyo wasu'dadii ugaasnima rabbi idinka qaday iyo boqortooyu baa idin dhaaftay idan ilaa uu nabig uri sal slam xubu lansaari ayib laa yuxibu alansaara ila mumin walaa yubgidhum ila munaafiq bugd اlansaari nifaaq waxubuhum iimaan nabigu la gaadhay ayb marka waxa wy ansaar meeshaas ayay ilaahay ka istaagay jacaylkoodu waa iimaan nacaybkana waa nifaaq munaafiq baa naca muslimna waa jeclaada ansaar waxay wax ku noqdeen annusra alsunatu wanusra diin wanaagsan iyo dhaqan iyo gargaar iyo garab istaag diin nabi maxamed bay ku heleen aima almaalikiya waxay leeyihiin ansaar keligeed hawshaa ma ahee nin walbo sunnada u gargaara xaggana ku dagaalama ayaa soo galahaya ninka dadka ahlu khayrka ee suniyiinta ah ee qiimaha badan ee mujaahidiinta ah ee xaqa garab istaag ku dagaalama duroo dhan baa munaafiqa yidhahdeen almaalikiy liana alxukma yaduuru maca cilati wujuuda wacadaman cilat lansaar waa inay gargaareen nabigu waa qiray ansaar xaqi saaraa waa guteen wa baqiya aladii calaykum abaalkii ayagu ay inay kuga gargaaraan maxaa abaal ku galeen baycat alcaqaba ahaaniya aw ahaaliaay soo ballan qaadeen in nebi maxamed iyo saxaabadiisa ay difaacay intay gabadh ka nooshahay kuna dhiman hayaan ma ka soo baxeen mise maya nabig waa ka soo baxeenbu maxaa hadhay abaal waa galeen in loo guda hadhay waa ka dardaarmay yowma wafaati dardaarna buu kaga tegay quraysh iyo muhaajiriin kaga tegay marka hawsha hawl banaanka taallo weeye idan nin walboo naasir ah una gargaara lidiini moxamed sal slam wajaahada wadaafaca wadaada canha can iddiin baa xukunka qadan ba imamalikiya leeyihi ramat اlahi tacalى alayh hawshaas aada laskaga ilaaliyo wuxuu i lyahni ha bogaageyso ha hambalyeyso bani kacbin makaanu fataatihim bui marka u mahadnaqahayaa ree bani kacb wuxuu jeeda ree bani khusaac ayib gabadhi umm macud qoyska dhaatay ka hadlaya liyahani ha bogaageyso ama ha u hambalyeyso bani kacbin ha u hambalyeyo ree bani kacb makaanu fataatihim ka istaagtay nabi maxamed iyo saaxiibadii iyo wa maqcaduha u fadhiisatay lilmuminiina muminiinta bimarsadin meel mxu ahay cimilgal ah meel cidla ah oo ruuxu m loogu cimilgalo bay u degtay oy ku marti soortay oy ku soo dhoweysay marsadkude waa makaan اlqucuud wاljuluus wاlkamiin hadda wuxuu u jeedaa meesha ay fadhiisatay meelu ilahay la maagayba ahaa wey ilaahay baa khayr la doonay hadday meesha ka fogaan lahayd nabigu gara mari lahaa wey ayb laakiin inay degtay oy fadhiisatay oo nabigu uu ku beegmay khayr baa alla kala kulmiyey waana manqabo iyo amaan u sooyata ree khusaaco saas ujeedaa ninka gabyahaya wuxuu ihi salu ukhtakum walaashin weydiiye ree bani kacbu canshaata ridaysa karaadka ahyd ee meesha ku xidhnay iyo waa inaaha weelkii weynaa ee loo soo qaday laga buuxshay weydiiye fainakum idinku in sa'altumuuha in tas'aluu ashaa aiga haddaad tashhad iska badaa iyade aiga warsada bu aiga u yeedha aiga soo kaxeeya maxaa dhacay weydiiye ka marati ka ariga lasoo kaxeeyey bal waraysta buu ihi marka waa gabay dheer weye laakiin xasaan bin saabit waagi dambe intuu gaahay oo loo sheegay gabaygan jim baa gabaygaa tariyaa layidhi gabaygan buu asna gabay dheeroo labaatan bayd oo kaafiyadan ku wasangan daaliyaa buu tariyey oo qoraysh ugu hanjabay oo u ku caayey ansaarna ku ammaa in nabiga xambaarteen wix hadda ka bilowdana ay nabi maxamed seefa ka soo horeeyaan iyo indhaha faraha la iska gelinayay ayib marka eh, gabay dheeroo ibnu isxaaq uu keeno wey halla muraajice meelaha u ku yimid fainakum in tas'aluu haddaad weydi ashaa jamcu shaatin waa ariga arigo dhan baa loo jeedaa tashhadii waxay ka marakaci maa waqaca min alkaraamaati wاlmucjizaat xadiikuna waa saxiix wey xadiis saxiixa qisadan ibnu macbade dheer ee uu sheekhu soo gaabiyey waxay ku timid min xadiidi xubaysh ibni khaalid bay ku timid waxay kaloo ku timid min xadiidi abi macbad alkhusaaci waxay kaloo ku timid min xadiidi sulayd alansaari wa min xadiidi jaabir wa min xadiidi qays ibni nucmaan min xadiii asma bint abibakr waxaa faahfaahshiyey saaxib anis isaari an kun ix boqol afartan iyo shan raqamka ah mujaladka tobnaad juska ee qeybta dambe sagaal boqol toddobaatan iyo saddex an kun ix boqol afartan iyo shan laga fi raqamka musalsalka dheer ee kitaabka o dhan ba xadiis khusay marka axmed baa u faahfaahsan qisada marka qays ibnu nucmaan xadiidkiisaana u saxiixsan waxaa soo raaca midkan xubaysh ibnu khaalid baa soo raaca xadiidkan oo waliba inqiaac u badan lakin marka lasoo gaabiyo waa xadiid saxiixa bishawaahidihi wa uruqi ayib xasan waa ka saneeya aad ba uga saneeya <clears throat> anisu saariga laga muraajaciyo majalka eh, tobnaad sagaal boqol toddobaatan iyo saddex raqamka xadiidka shan kun lix boqol afartan iyo shan qaala asma bint abi bakr waxay tir radi allahu tacala canha maa daraynaa ayna tawajaha rasuul اlah <clears throat> xadiidka asma oo shawaahidda ka mid ah baa soo qaatay sheekh ma darayna ay maa calimna maanan ogeyn bay ta asma ayna tawajaha rasuul اlah rasuulka meeshuu u dhaqaaqay maanan garanaynin ilaa uu ninkaa gebiyey ka waramay wixii ka dhacay khaymatay umi macbadin ka dhacay nabigu inuu madiine aaday bay dareemeen gabaygaas wax lagu ogaadayba meeshu teg ba hadde waa tegey maa darayna maanan ogeyn bay tiri ayna meeshii tawajaha rasulla nabigu u jihaystay uu aaday ilaa xaggaasii xeebtuu nabigu u dhaqaaqa marka hore haddana waqooyibu soo aaday nabigu raadgadashu uu ku jiray ida aqbala rajul min aljini min asfali maka xagga koonfureed bu ka yimid asal maka waa koonfur bay kaa jirtaa anagoon garanaynin baan hawh id aqbala waxaa soo qaabay rajul min aljin nin jin oo muslim ah min asfali makata maka hoosteedu ka yimid faanshada wuxuu tiriyey hada alabiya markaasuu kor iyo buuraha aaday gabaygan tirada aynu soo maraynay jaza allaahu ayib rab اlcashi khayra jazaihi halkaasuu la maray wاnnaasu dadkuna yatabicuuna codkii bay raacayaan dabay ninkii tirinay daba socdaan mana arkaan codkii baa baxayo o dhawaaqahay oo dheer gasal dabagalay wayasmacuuna sawta ay maqlahayn walaa yarawnahu aysan arkayn xataa kharaja min aclaaha ilaa uu maka korkeeda u baxay agga waqooyigu u baxay koonfur buu ka yimid qaalu waxay tihi falamaa samicnaa qawlahu ninkii jinka dhawaqiisa markaanu maqlay gabaygiisii carafnaa waxaanu garnay oonu fahanay xayu meeshii tawajaha rasu jihadu nabigu aaday ee uu hijrooday baanu fahanay wa ana wajhahu ila madiina nabigu wajigiisu inuu madiine agga madiina u aaday baan ogaana yidhahdeen ya asma tira asma marka aad bay hawshaas u agaasintay markuu dhaqaaqay nabigu dhaqaaqay abubakarna baxay abubakr wixii hanti ee lahaa uu qaadan kara wuu qaatay lix kun oo dirham buu qaatay isagu wuxuu xoolo dhan ba nafaqeeyey lix kun oo dirham oo lacag ah iyo qarin intuu ka bixsa yuu dhaqaaqay nabigu inuu ku shayan waysar carta ogama tagin waysar odayga abuquxaafo ahaa markuu ogaaday wiilka cabdullahi inuu baxay ayuu soo lugeeyey isagoo waayeelo haddana dhaqaaqi karin baa lasoo tukubiyey gurigii baa la keenay wuxuu ihi asmo aabbow lafihiisi iyo xoolihiisiba ma la tegay qad fajacakum binafsihi wa bimaalihi waa loo sheegay inuu waxba uusan ka tagin wixu dhan qaatay baa loo sheegay caruurtuna meesha kaga tegey wixii aanu qaadmi karin markaasay asmaa haweeney caqli badan ba waxaan sameeyey bay tiri meel daaqad ah guriga daaqadiis meel oo go-nayd oo aabbahay lacagta ku guran jiray dahabka iyo fidada iyo wargaashan jiray baan dhagaxyaal fara badan intaan soo ururiyey oon soo jarjaray dhagaxya kuskuusan oo fara badan baan meeshii ka buuxiyey shubakada ay daaqadii baan ka buuxiyey maraan ku daday waxaa tiri aabo asagun baa tagay mooyeen xoog yaroo sahay u qaatay xooluu nooga tegey waayeel bu marka waan dhalay abuqaxaafa waxba ma arkaayo duqi baan soo kaxiyey tiri maradii iyo dhagaxyahan isku qoofalay baan gacantu saa taaba awow halkan taabo wuu taabtay khayr faqad axsana haba tagay ad wax idinka tagay waa fiicantihin ina fii hada la balaagan ilaa xiin bu intaan hadda sahayda ah mudda idinku filaan wixii intaa ka dambeynay alla leedihiin iyo islaan iyo tol maca salaam dhexeel bay u dhiibtay haween haween caqli badan ba ahayd asmaanta abubakr sidiiq marka intay dhagaxi meel ku gurtay way bero ugu daday kuwana maanta jooga ayagu calaacal waxba naguma tegin balaayo weeye saan bu waa qaxahaya xoolihii naga qaadin wax nooga tago ayib kuwa maanta adduunka jooga waad garanaysaa had waa iimaan baa lagu tarbiyeyey hawshan caaisha maxay tiri waxaan caqliyeystaa u wax gartay aabbahay iyo hooyadooda muminiin ah umuruumaan iyo abubakar oo muslimiin ah ba anugu caqliyeysta wax saamay tiri reerkan marka reer la tarbiyeye wey ilaahay qadihiisa qadrkiisa ku xidhan ayib naftan inay xili bixi yaqaan wixii dhacana ilahay u daynhaya walaahow iyo qalbi xanuun iyo malaha mxuu ahaay qofgariir odaygana waa kaartays odaygan intay u qabatay meel daaqado xulub ahay oo wax ku guran jiray iyo tiri aabbo meeshuna aabba wax dhigan jiray ogu yaroo fiican buu nooga tegay awe waa taabsiisay odag waa qancay waa laabtay waayeel wey waayeelka naxdintiisa diidan tahay inuu ka naxo wiilkiisana habaaro bay diidan tahay ama duqi loo arko inuu xumaan sameeyey waxaso dhan ayb in wax atura loo baahan yahay calaacal faan baa dhaama dadka qaarka yidhahdaa si aduba inaad calaacasho faankaaba dhaamaba calaacalku musiibaba wasiisuba maxaa yeelay ruuxaad u calaacashay waxbana kuu qaban mahayo una ku guursa in allaha yakrahu اlbu'sa watabaus balaayada iyo balaayo sheegadka ilah waa necab yahay khayr baan iskaga jira nabad weey waa la dhaqan yahay waa la buuxaa alxamdu lilah ayib nicmo ilaahay gallad ilaahay deeq baan buuxinaa waa buuxnaadhe ilahi waa ku buuxinaye dad tiraada ma dukaanka xumaa baabuurka xumaa in yaroo shilimaa ah, guri cidhiidha ah, weligaaba in yar iyo mxua ah, inta xumayd iyo meesha waxaa ku haystaa xoogo biyo cabaal ah naftan ku celceliyaan nafta ku waad buuxdaa nafcelilis maxay tahay waad buuxdaa waa kaa badan tahay ruux waxaa la doonayaa inuu iimaansada la doonaya intaa yarta dad alla ku barakaynaya laakiin inagu sinayna gabadha xumayd reerka xumaa guriga xumaa intii yarayd xun baynu yaraynaynaa faqriga asal inaga ah jawcaan min adiim min qadiim zamaan soomaalidu marka waxaas eeda laska yelay hala iimaansado waad dhereysadi waad buuxdaan wax idinka maqan ma jiro haddii nin walbo soomaali oo maanta wax yar bixin kara intayn wax isku dardaro aynu dha ummaddaa soomaaliyada baaba-aysa ha loo diro jamiica man soomaaliya dadka joogo oo dhan soomaalida dibadaha jirta ama shaqaysata waxay awoodaan ruux kasta bish inay boqol dolar siiyaan way awoodaan bil kasta inta wax gudaha ku maqan in qoys kasta iska daa nafar kasta ay boqol dolar siiyan way awoodaan laakiin talo iyo isku tashi baa yaan jirin daacadnimaan jirin wax quur baan jirin iimaan iyo yaqiin baan jirin abaar baa dhacday wax abaaro dhacday ma jirto waad buuxdaan malaayiin baa maalin kasta ba idinka qataan gaaladu mid baa labaatan kun baa laga jiiday mid baa afartan kun oo dolar shala waxaan maqlay maala weyd baan maqlahayy mid baa intuu dukaan ka shaqeeyey lacag boqol kun oo dolar ah ayuu khaanad wax kala cabsaday boqol kun dolar isku xidhan kabihii ugadahaya mid bokus buu dhexgeliyey bokus meesha yaallo kabihii iibinhayey buu dhexgeliyey markaasuu bokoskii wuxuu la hadhood kala baxay hadhow baa la istaagay nin sawaaxay yidhi kabaygii iibi bokoskii meesha uu dhigay kabeerta lambar intaa afartan iyo dhowr baan rabaa bokoski uu soo qaaday kii saaxib mu kala furay boqol kun baaba ku jirto doolar wuxuu ihi kanaan rabaaba kanaan rabaa siisuba wuu daboosho ula dhaqaaqay laba teg boqol kun oo laba kun oo shilin buu bilkabiir ka bixiyey macal bokoskii qaaday la teg waa boqol kun milyan baa laydinka qaada malaayiin baa rag laga dhacaa xoolaha haddii la agaasimo oo ilaahay dadku yidhi hala siiyo la siiyo way barakoobayaan dhibkaana ma gaadhin laakiin waxaa weye inagu faqriga baa intaan daaqad ka aragnay waxaa la odhan jira gaajadu waa nin arkay <laughs> mxuu ahay nin arko isagu aysan aragin ninay is arkaan weyaa la yidhi dadka labadaa <laughs> marka baasha iyadoo naana arag ba inagu aragnaaba ayb faslu wabalaga alansaara makhraja rasuuli ilah ansaar waxaa gaaray nabiga soo bixiisay hada bilahi towfiiq